ayaa caafimaad roonta markastoo ilmuhu caanaha hooyadii u ka nuga ay badan yihiin jirkiisa iyo lafihiisa iyo difaaca jirkiisu wax badan buu dhismaa markastoo hooyadu naasaheeda caano badan ku baajisana cuduradan kasarka naasuhu inay ku dhacaan bay halis ka badanta kale ugu jirtaa ma banaan tahay ninkii mu banaan tahay ninka isagoo islaanta inay uuraysata ka baqaya markay biyuhu ka imanayaan banaanka maku daadin karaa wuu yihi nacam haa way banaan tahay idanka haweenta ma loo baahan yahay fiihi qowlaani laba qowl bay culimmadu leeyihiin xilligii nabigee dhacday calayhi salaatu wasalaam in markii xilligii biyuhu ninka ka imanayeen iyagoo haweenka inay uraystaan ka baqaya ay banaanka geeyeen xadiidkii jaabir jaabirna waa kii lahaa kunaa naczilu wاlqur'aanu yanzilu walow kaana mimaa yunhaa canhu lanahaana canhu اqur'aan saasaan samayn jiray waxyigoo degaya haddaynan diin ku banaanayn daayana la dhihi lahaa marka taasina culamada qaar ba waxay yidhaahdeen war xaqani waa xaq mushtara oo laba qof ka dhaxeeye waa in edankeedii ogolaanshaheeda lagu xiraa wuxuu yidhi sheekhow maytida qul huwallaha ma loo akrinayaa maya meeshan qul huwalaha la akrin meyti loo akrinto wadaado biil doona meelay ka bunaysan jireen wey meyti baa timid iyo arbacaday soo xaadirtaa iyo wardi baa loo bixin iyo burdiya mawliid baa la aqriya iyo waxaa sheeke ay alifeen weeye wadaaddo xeroo biilka ciriiri ku ahaa iyo kuwa xer meel ku haysto caamada inay ka bunaystaan rabay sheeke ay alifeenay abaabuleen weeye waxaa iska dhaafo diinta waxba ka mid maahane maxaad leedahay u ducee qofka u ducee ilaahay u bari maxaad ka leedahay buu ihi nin haweeney buu guursaday maraykanka joogta kow isaguna nairobi wuu joogaa kadib maraykankuu aaday maraykanka joogtiyadaa timid kadib maraykankeedii bay ku noqotay isna halkan uu soo jeedaa isaguna xaggaa inuu aada ma doonayo iyadaa mar kastaba imanaysa arrintaa maxaad leedahay arrintaa sharcan inta aan ogahay sida soomaalidu u dhaqanta hadday tahay gabadha safarkeedu bilaa maxram hadduu yahay ma banaana gabadhan bilaa maxramka sii ordeysa ee soo ordeysa ma banaana arrintaa ha laga daayo guurkaasina badanaa wax manfacaa ma yeesho aan baahidii la wada gudanaynin wuxuu yihi hooyaday qaad ayay iibisaa lacagta ay ka soo shaqayso ayaan ku noolnahay haddii diintu tiri lacagtaas waa xaaraan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 jeedaa waxyaabaha shareicadu cuquubada ay ka ratibtay ee shareicadu xukuntay falkaa la sameeyey inuu cuquubo yeesho adduunka oon keliya ahayn cuquuba aakhira cuquubada adduunkee uu yeelanayahay ama ciqaab jirkiisa lagu fulinaya ha noqoto oo sida ugu badan ah ama cuquubo intaa ka badani ha la socoto maalkiisa gaaraysa oo maalkiisa laga doonayo haddaba qofku bacda alkufri dunuubta la galo waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah in naf macsuumo oo muslimad ah xaqdarra lagu dilo saa darteed buu wuxuu yidhi alqatlu dilka qofku uu waxdilaayey calaa halaaثati adrubin saddex qaybood weeye camdun maxdun kas baraxla oo ninaba mugdi ku jirin inuu lakas qofkanu wax u geystay ama qofka loo dilay wa khata'un maxdun iyo qalad iyo gaf aan ku talagal ahayn oo qofku kama uu u dilay mugdiyo madmadowna aan ku jirin wa camdun khata'un mid gaf iyo kama isku jira ah oo dhinac haddii laga eegana waa ulakas iyo ulakac buu qofkani waxu dilay dhinac kale haddaad ka eegtana waxay u eg tahay kama iyo ku talagal la-aan buu qofkani waxa la yeelay ugu dhintay halkan mualifku dilka qasaantiisii buu ka bilaabay inuu saddex qaybood oo axkaam kala duwan leh inay yihiin mid walibana waxa looga jeedo uu macno iyo qayxid gaar ah u baahan yahay marka saddexdii buu bilaabay oo wuxuu yidhi falcamdu dilka kaska ah almaxdu ee khaaliska ee baraxla huwa an yacmida waa inuu u qasto kuula kas u sameeyo ilaa darbihi qofka inuu ku dhufto bimaa yaqtulu wax dilaya qaaliban badanaaba loo dhinto inuu kas ugu dhufto inuu ku dhufto ula qasdo weeye oo wayaqsida uuna ula jeedo qatlahu inuu ku dilo bidaalika dhufashada iyo waxa uu ku dhuftay uu dilo fayajibu cala alqawadu qisaas baa waajibaysa calayhi ay cala alqaatili qofkii wax dilay fain cafaa haddii uu dilkii ka cafiyey canhu isaga qofkii qisaasta mutay baa cafiyey wajabat waxaa waajibaysa diyatun mag muqalladatun la adkeeyey xaalatun oo hal markaaba joogto looga qaadayo fii maali alqaatili qofka wax dilay maalkiisana markaaba laga doonayo halkan mualifku wuxuu ku sheegay dhowr arrimood oo ah waxaa ka dhalanaya ee ka waajibaya qofku qof inuu kas xaqdarra ugu dilo dilkana ula kacayo uu kas yahay laakiin waxaanu sheegin in dilka sidaasihi uu dunuubta kabaa'irta weyn ka mid yahay nabiguna calayhi salaatu wasalaam qatlu nafsi uu kabaa'irta ku daray acmaashiiyo dunuubta la galana dembi aayaadka daahirkoodu ciqaab intaa la eg ay u sheegeen oo lamida dil qof muslima ulakacya kas aada u disho oo xaqdarro ah dembi aayaadku intaa in la eg ay u sheegeenoo duuna shirki ah ma jiro saa darteed aayaddaad wada taqaanaane suuratu nisa ahayd waman yaqtul mu'mina mutacamidan ilaan horeyba waxaa lagu yidhi qof muslim waa qof muslima waxuu gacantiisa ugu dhiman karaa si xaqdarro ah hadday ka ma' tahay iyo ku talagal la-aan wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khata'an inay ka ma' iyo aan kaga dhacdaba maahane marnaba looma ogolo uma bannaana qof muslimiin oo qof muslime dhiiggiisa daadiyo haddayse dhacdo xaqdarro inuu ka sugu dilo fa jazaauhu jahannam abaalgudkiisu jahannamo wey khaalidan fiihaa wuxuu xukunka labaad wuu ku waarayaa jahannamo gudaheeda waqadiba allaahu calayhi ilaahay baa u carooday walacanah naxariistuu ka fogeeyey wa acadda lahu cadaaban cadiima cadaab weynna waa loo diyaariyey saa darteed buu nabigeena calayh salaatu wasalaam axaadiid badan kaga digay oo ay ka mid ahaayeen xadiidkii imaamu imaamulbukhaari iyo kayrkii ay warinayeen nabiguna lahaa calayhi salaatu wasalaam laa yazaalu lmaru fii fusxatin min diinihi maa lam yusib daman xaraaman qofku diintiisu inay waasac tahay abwaabu raxmati walkhayrna u furan tahay towfiiqda khayrka la waafajiyana subul iyo duruq badan ay ku soo gaarayso ka zuuli maayo sidaasu ahaan waase intaanu dhiig xaaraana daadinin maalinkii dhiig xaraama daadiyo abwaabu towfiiqiyo waraxmati waa laga soo xirxiriyo way ku yaraan taasay culimmada qaarkood kusii fasireen xadiidkii sunanka abi darda radia allahu canhu wa ardaah nabiguu ku laha calayhi salaatu wasalaam kullu danbin casa allaahu an yakfirah ila arajula yamuutu mushrikan aw yaqtulu mu'minan mutacammidan dembi kastood gasho ilaahay inuu kaa dhaaf baa laga yaabaa laba maahane nin gaalnimo ku dhintay iyo qof muslim oo qof kaleoo muslima kas xaq darra ugu dilay kuwa kuwa la dhaafo maha iyaga oo dawaawiinta laa yakfiruha allaahu bay ka mid tahay haddaba arrinta sidaa u adag way mudatay ciqaab adagna in loo sameeyo oo ilaan adduunyadan dhan oo baaba'da ba ilaahay agtiisa kaga fudud qof muslim oo xaqdarre lagu dilay dunida iyo magaaladaasoo gubataa ilahay agtiisa ka fudud hadda laakiin allahmustacaan wuu iska fududaadayo si macna daraa dadka muslimka la ysaga dilayaa oo la leynayaa ama gacan muslim ha ku dhinta markaas ama gacan gaal ha ku dhintee marka mar haddii sharcigu adkeeyey dilka qofka muslimka ah ee ulakaskaana dembi weyn laga dhigay haddii uu qofkii ulakas u dila baa la yidhi marka falcamdu lmaxdu waa kas iyo ulakac inay tahay masalada kas iyo ulakacdu waa inuu ku talagal iyo qasad uu dilo wey haddaba qasadkii waa shay qalbi oo baatinka ku jiro qofka qalbigiisa aadan ogaan karin qaacidatu tacliil axkaamta markii wax lagu xiraya shuruuda cilada ee lagu xiraya ee qaacido looga dhigayana waakay ka mid ahayd an yakuuna wasfan ظaahiran mundabitan wasfigu shay daahir oo la taaban kara waa inuu yahay ee uusan ahayn wax qalbiya uur ku jira oo quluubta dadka ilaahay ma oga maadaama qasadku iyo camdigu ulakacdu iyo ulakas ay ka ahayd ay qalbi tahon la ogaan karin qadaayaadkas arrimaha saas oo kaleeta ah wax madibna u ahoo loo malaynayo inuu xambaarsan yahay ulakac qalbiga ku jira isagana xad la gaari karoo la taaban kara leh baa xukunka lagu xiraa saa darteed wasfi daahira baa lagu xiraa hadduu shaygu khafi yahay sida buyuucda markii la yihi inama albaycu can taraadin ilaa an takuuna tijaaratan can taraadi minkum ridihiina uu qalbi yahay siiqada wax kale iibsigaa lagu xiray oo la yidhi iyadaa ku tusaysa inuu ridaa qalbiga jiro haddaan qaraa-in daahiro ikraah iyo qasab iyo olin tanna waa sidoo kaleeto waxaa xad baa loo sameeyey waxaa la yidhi an yacmida waa inuu u qasto ilaa darbihi inuu ku dhufto bimaa yaqtulu wax dilaya haaliban sida badan oo wayaqsida uuna ula jeedo sida falkiisu daahir ahaan kuu tusayo qatlahu bidaalika arrinkaa inuu ku dilo marka bimaa yaqtulu haaliban waxaan qofka aad ku dhufatay wax badanaa loo dhinta hadduu yahay isagana ulajeeddo aada ugu dhufatay wax intaad iska tuurtay meel kale kaga dhacay aanu ahayn labadaa rukni haddii la helo ulakas iyo camdan buu sharcan xisaabanaanayaa waa inaad isaga ku waday oodoo meel kale u wada aanu kaaga dhicin marka labaad waa inuu waxaan aad u waday qofkeed ku dhufatay wax haaliban badanaaba loo dhintay inuu yahay hadda suwar badan buu yeelan karaa salaan waxaa ka mid ah wax qofkii jirkiisii kala goynaya ama muxadadka ay yidhaahdaan oo jirkiisa kala goyn karaad ku dhufato xabad baad ku dhufatay ban baad ku qarxisay mindi baad ku dhufatay toorey baad ku dhufatay baangad baad la dhacday waran baad gelisay iyo wixii la mid a waxyaabaha afka badan ee qofka jirkiisa galee kala goyn kara haddaad ku dhufato taasi waa qayb wax culus baad la tiigsatay guri baad ku soo dumisay gaadhi taarikii baad ku istaajisay foosta buuxdaa dusha ka saartay dhagax baa dusha kaga dejiye ka saartay iyo waxyaabaha la midka ah, wax culayskiisa aanu iska qaadi karin culayskaa qof la saarayna badana uusan noolaan karin baad ku samaysay sidii buu ku dhintay iyadana bimaa yaqtulu haaliban wey waxay waxaa ka mid waad ceejisay oo ama gacan baad ku qabatay ka xoog badan ama xarig iyo xarig baad ku xirtay ama meel baaba daldashood ka soo lalmisay ounan iska celin karin taana khaaliban waa loo dhintaa qofkii dhuunta la qabtoo neefta lagu celiye bimaa yaqtulu khaaliban dheh waxay yidhaahdeen amaba sun baad ku dishay oo waad sumaysay qofkii de suntuna khaaliban nooc loo dhinto ay tahay oo khatara tii buu u dhintay iyadana waa sidoo kale sixir baad ku dishay oo labaad isu saartay ama waan ku asmeeyey dheh adugu ama duulad iyo raxaan baan kuu soo diray dheh ama sixirkii aada isweydaarka ugu dhigtay ka dhig ama magac wadaadwadoo kitaabta sixirka ka samee ama wixii kale la guri jiro laysku xidhxidhay doono sixir haddaad wax ku disho waxdaadadu qaybtii asmada u yaqaanaan baa ka mida waa nooc sixirkaahe iyadana waa qatli camdan ah waxaa ka mida yidhaahdaan haddii qofkii bisabab inaad ku disho sabab baad u noqotay <coughs> si ulakasiyo ulakaca qofkii inaad disho maxaa ka mid ah laba markhaati beenaalaad usoo usoo noqoteen in qofkadii qofkii hebel ahaa uu dilay kasu dilaad ku markhaati kacdeen goortii ninkii la dilay baa waxaa soo baxday inay beentiin ahayd oo ninkani waxbaba uuna dilin ama afar baad isku soo kaxaysateenoo zinaa bacda ixsaanin baad been ugu markhaati furteen markhaati beenaale ninkii waa la rajmiyey kadib bay caddaatay inay wixii been ahaa idinna waa camdan waa laydan layn madaxaa laydinka guri qof buu qori ku qabtoo ku qasbay ikraahulmulji la yidhaahdo ama waan ku dilay ama dil buu yidhi labadiinniba waa la iskiin raacin kii fargada qabtay iyo kii daba taagnaa labadaba waa camdan oo dil weeye ama mahlakaad ku ridayba oo meel xun baad ka tuurtay sida aada buur iyo guri dheer baad ka soo tuurtay qofkii oo badanaa qof meeshaa laga soo tuuray uuna noolaan karin bimaa yaqtulu haaliban wey ama waxaad samaysay dab baad ku riday ama meel biyo oon laga dabaalan karin baad ku tuurtay oo qof meeshaa laga tuuray iyo dabkaa lagu riday aanu ka bixi karin haaliban bimaa yaqtulu haaliban wey waxay yidhahdaan waxaa ka mid ah meel baa waxaad kula xaraysay masas iyo abeesooyin ama shabeel iyo libax iyo waraabo iyo dadlays aad kula xaraysay meel uga cararana ma laho markaasay dileen waa bimaa yaqtulu haaliban baad geli ama qofkiiba intaad xirtay baad cunnana u diiday inuu doonto adiguna adan waxba siinin meeshii buu gaajo ugu dhintay si ugu xirnaa bimaa yaqtulu haaliban wey waxay isku qabteen bitasabubi haddaad qofkii adu maadan xirin oon buu u dhimanayaa biyaha ceelkaaga iyo tuubadaadii baad u diiday naf buu halkii ku nafbaxay adiga ma lagugu leeyahay haddaynu qaadano qowlka wa ficlu fii saxiixi اmadhabi oo shaaficiyadii iyo maalikiyadii ay qabaan qatlun bitasabubi wey isagana ma mag baa lagu yeelanoo mashibhu camdi baa mise waa camdi cinda almaalikiya waa gaar shaaficiyadana waa gaal walidaalika bay maalikiyadu furuucda ay qaacidadaa ku dhisan markii leh lahu furuucun dukirat fi lmanhaji wa sarduhaa min bacdi dalbeyti yeji ilaa aakhirihi baa ka mid a ah. qofkaad cuntadii iyo cabitaankaagii u diiday gaajana agtaada ugu dhintay dankiisi iyo qisaasiisii ma lagu leeyahay masaa'ilka soo gala wey haddaad bidcaad noqoto oo qofkii dariiqa safarta bahgooyada socday intaad jidka u istaagto wuxuu watay oo dhan cunto iyo cabitaan ka qaadato oo cerya dhulkaa dheer noqdo oo meeshaas sidii ugu dhintana bimaa yaqtulu haaliban wey marka suwar badan iyo qaabo badan bay ku iman kartaa camdigan laleeyahay bimaa yaqtulu haaliban wayaqsida qatlahu bidaalik kadib maxaa ka waajibaya qofkii dembigii aakhiro waa gaal waxaa ka waajiba fayajibu waxaa waajibaya alqawadu qisaas baa calayhi cala alqaatili qofkii wa la dilay wax dilay marka koobaadi qisaas baa lagu leeyahay oo aayaddii suuratu lbaqara baa caddaynaysa kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla dadkii la dilay qisaas baad xaq u leedihiin nabiguna yidhi qofkii qof laga dilo fa huwa bikhayri nadarayni in shaaa qatala wa in shaaa cafaa akhada diyata ama mag buu ka qaadan hadduu rabo hadduu rabana wuu dili xaqa koobaadee lagu leeyahay qofkii horta isagu waa inuu iskeeno oo isa soo xaadiriyo markuu isa soo dhiibo dadkii awliyaaulmaqtuulka ee dhexalkiisa lahaa baa go-aanka qaadashada mudleh laakiin waxaa go-aan qaadanaya dad wada qaangaara ah hadday yihiin oo wada mukalafiinoon majaaniin ku jirin haddii qaar subyaan caruur yaryara yihiin waa la dib dhigi haddii qof ka mida ah cafiyana diyaa lagu yeelan marka waxaa koobaad ee waajibaya kutiba calaykum اlqisaasu fi اlqatla qisaas baa waajibaysa qofkii qofka in loo dilo haddii qofkii qofka loo dilo kafaara gud bay u noqonaysaa faman tasadaqa bihi fa huwa kafaaratu lah baa suuratu lmaa'ida ida wa katabnaa calayhim aayadii ahayd qaybaheeda dambe lagu sheegay haddaba magtaa lagu wa ku waajibtay waa laba qaybood imaa in mag un laga doono qofka magna lagu cafiyo markaa magtu way inoo iman doontaaye waa boqol neef oo geela weeye wa imaa in heshiis dhaco oy labada qola wax ku heshiiyaan lagu cafinaya qisaastii arrinkaana fa huwa calaa maa tasaalaxa calayhi intay ku heshiiyaan weeye ama magha ka yaraato ama magha ka badnaato laba saddex afar magood hara deer gaari ha gaarto waa inta ay ku heshiiyaan sidaa nabigu yihi sala allahu calayh aali wasalam fain cafaa ninkii waliyulqadee demkaha haddii uu ka cafiyay qisaaskii canhu can ilqaatili buu in la dila ka cafiyey wajabat waxaa waajibaysa diyatun mag muqalladatun la adkeeyey xaallatun oo markaaba ahoon la dib dhigaynin fii maali lqaatili qofka wax dilay maalkiisa bayna ku waajibi halkan mualifku wuxuu ku sheegay saddex xukum oo diyada iyo magta la xidhiira mas'alada koobaadi waa diyadu inay muqallada ay adag tahay adkayntuna laba jihay ka timaadaa nooca diyada la bixinayo ee geela ah iyo muddada lagu bixinayo labadaaba way ka timaadaa waxaa saddexaad oo la dhihi karaa way ka timaadaa cidda bixinaysa isaga ninkii kas wax u dilay qisaaskiina laga cafiyey saddexda jihaba waa lagaga adkaynayaa mardiyatun diyatun muqalladatun waa da-da geelay u dhacaysaa iyo suu u qaybsan yahay waa saddex qaybood fasalka dambaana faahfaahinta lagu tegi doonaaye afartan geel oo rimay ah oo caloosha ilmo ku sida iska sideetan bay aakhirka aakhirkibata iska noqon kartaa afartankuba markay dhalaan laakiin afartan riman oo calooshooda ilmo ku jiraan arbacuuna khalifatan fii butuunihaa awlaaduhaa dheh afartan waa afartankaas soddonna afar jiro waaye soddonna saddex jiro waaye laba jirkii laga carari jiray kuma jira meeshan saa darteed da-da geela la bixinayo soddon saddex jir iyo soddon afar jir iyo afartan riman wey oo weliba ilmo caloosha ku sida boqolkaa waa lagu adkeeyey dhinac labaadna waa laga adkeeyey oo xaalatun halkaa meel baa lagaga qaadayaa masalada diyada noocana inay muqallado tahay culimo badan waxay soo guuriyeen masaladaasi itifaaq iyo ijmaac inay tahay nooca diyadan sidaa in loo qaybiyana aathaar badan baa lagu soo guuriyey aaaar badan oo cumar iyo xilligiisii ah baa lagu soo guuriyey qaybintaana axaadiid dhowrana waa ku timid oo nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam xaalatun isla markaasaa laga rabaa sanad ii dibdhigiyo aan wax soo urursadaya ma ahee ninkan wixiisu waa mooraduug iyo xaraash wey halkaa ilaa uu keenana uu xirnaan karaa isagoo laga cafiyey qisaastii iyo dilkii taa waxaa loo daliishadaa bay leeyihiin imaamu shaafici oo kaleeta raximahu llah fii kitaabihi lum masalada marka uu ka hadlayo waxa uu dariishaday in cumar radia allahu canhu ardaahu loo keenay nin qataadat almudlaji la dhihi jiray oo wiilkiisa dilay wiiluu dhalay baa intuu seef ka daba tuuray oy lugta dhudhunka kaga dhacday buu dhiig baxay oo dhintay marka uu dhintaybu wuxuu yidhi haddii aanan maqal nabigoole calayhi salaatu wasalaam waalidku ilmihiisa oo isdilay loo dili maayo qoortan ku jari lahaa buu yihi maanta laakiin diya muqalladaa lagaa rabaa hadda halkaa inaad ku bixisa weeye buuyii halkiibuu kaga qaaday buui imaamu shaafici raximah allahu tacaala wax saxaabadoo inkiray oo khilaafayna ma hayno masaladanna masale mashhuuroo culimmadu soo tadaawuleenoo la wariyey bay noqotay halkaa maxaa lagu hoorin rabaa marka fa kaana ijmaacan dheh madaahibta dhammaantoodna xaalatan way qabaan fii maali اlqaatili midda kale waxay yidhaahdeen xaalatan waxaan uga qiyaasanay cala alqisaasi qisaastu dibdhig ma lahayne xaq waxay u lahayn markaaba unuunka inay jaraan oy gooyaan tanna qisaastii bay bedel ka tahay waxay dheh haddaba bedelka waxaanu uga qiyaasanaynaa fii kownihi xaalan asalkiisii mubdalu minhuga ee qisaaska aan loo qiyaasanayna bay yidhahdeen saas darteed fakamaa kaana asluhu xaalan fakadalika albadalu xaalun halkaana way qabansiiyeen fuqaha shaaficiyada raxmat ullaahi calayhim dhinaca saddexaad ee laga adkeeyey tol iyo qaraabo lama saara magtaas fii maali lqaatili ninka wax dilay baa xoolihiisa lagu leeyahay tolna laguma leh qaraabana laguma leh sidaas darteed maalkiisa in lagu leeyahay sidaa tahayna waa qowlu jamaahiiri ahli lcilmi fuqahada saddexda ee madaahibta ee maalikiyadii shaaficiyadii xanaabilada iyo saaxibay abi xaniifataba arrimahaas waa wada qabaan waxaana ay leeyihiin caaqiladu waxay xambaartaa waxalaalay wixii aan kas ahayn bay xambaartaa daahirka qur-aankuna wuxuu tilmaamay in isaga lagu leeyahay magti faman cufiya lahu min akhiihi shayun faatibaacun bilmacruufi isagii si wanaagsan in loo dabagalo wey wa adaaun ilayhi biixsaanin isagana si wanaagsan inuu bixiyaa laga rabaaye caqilaale lama dhihin midda labaad waxay yidhahdeen asalku laa yajnii waalidun calaa waladihi walaa mawluudun calaa waalidihi laba isdhashay qofna qof kale dembigii ma qaado sharciguna qof walba dembigiisa isagaa loo qabsadaa danka uu galay iyo falka dembigee ulakaca uu galay wixii ka dhashay sharcigu qaacidada asalka ah isagu inuu qaado wey sa darteed cid kale laguma laha tolla looma qabsan karo warkii soomaalidu halka ha ku hara marka aana ina adeer baa u dhinto ahaa matana loo qabsanaya dad aan dembi gelin iyagu iyagu haddii ay marka horeba tolma ka rabaan intaynan cafiyinaynan dhiheen mag baan kaa doonaynaa tolku inay magta siinayaan hakala xaajoodaan haddii tolku sii waaye isna aanay ka helaynin ha iska dishaan oo ha qisaastaan haddii kale ha iska cafiyaan intaasi waa noocii horee dilka ahaa diyada muqallada iyo axkaamteeduna fasalka dambe inshaa allahu tacaala ku iman doontaa waalkhaطa'u lmaxdu khata iyo gafka baraxle ee saafiga ah an yarmiya waa inuu gana tusaale ahaan ilaa shay-in shay buu wax ku gamay oo ku tuuray fa yusiiba rajulan nin kaluu ku dhacay oo asiibay oo fayaqtulahu uu dilo kama kamaa waxaa weeye isagaa saafida ah waxaadan ku wadin qofkan ood meel kale u waday baa ku dhacay ama waxaa ku dhacay waxaadan ugu talagelinba inaad ku dhufato wey markii hadalka si kale loo dhigo waxaadan ugu talagelin inaad ku dhufataa laba nooc buu noqon karaa waxaan inaad tuurtaba kumaada talagelin guri baad dhisaysay dhagax baa kaa soo fakaday qof dhulka socday inbuu dhag ku dhacayo qofkii qalaf waa dhintay xabad baa kaa qaraxday bam baa kaa qarxay baa kaa dhacay qofka sidaasoo kaleetiihi falka inuu sameeyo ama uu gacan qaadaba kuma talagelin taa ka ma wey waxaa la mid ah falka waad ku talagashay inaad xabadda ridana waa ku talagashay dhagaxan inaad soo tuurtana waa ku talagashay laakiin qofka maadan arkaynin meel baad tooganaysay waad toog baranaysay xabadii baad la gafta oo qof banaankaa shisho socda iyay beerka qabsatay ama dad baabad iska celinaysay oo xabadii aad ku waday bayadoo habow oo duuflaala qof kale ku dhacday waad banaankaad ugaadhsanaysayo ugaadha ee xabadda ku ritay baa qof kale u dhaaftay iyadana waa dhici kartaa inaadan qofkan u wadin oo qof kale u waday haddaba ama qofkaa kale laftiisu macsuumu dami ha noqdo ama yaanu noqonin qofkaad adigu u wadayna waa camdi qofkaadan u wadinna waa khata nin baabad raadsanayso adoo isagii daboodaya oo xabaddaad ku ridaa intay garab martay bay nin banaankaa iska socda beerka kaga dhegtay taana khata baa la yidhaahdaayo qofku ama falkan inuu sameeyaba kuma talagelin ee uu ka fakaray ama falkan uu ku talagalee meeshuu ku dhacay uma wadin meel kale u waday labadaana alkhaطأu اmaxdu maxdu wey an yarmiya waa inuu gamoo tuuro ilaa shayin waxbuu gamay oo tuuray fa yusiiba rajula nin kaluu ku dhacay oo fa yaqtulahu uu dilo falaa qawada calayhi qisaas laguma laha ninkaas waa dil adaa geystay adi qisaas haddaan lagugu lahayn oo ninkan aadan ku wadin wax kala lagaao lagaama raba miya maya bal tajibu calayhi waxaa waajib ku ah diyatun mag mukhafafatun la fududeeyey cala alcaaqilati xigtadii iyo qaraabadana ku waajibtay mu-ajalatun muddo damba loo qabtay oo fii alaai siniina saddex sana ah. tan daahirka aayaddaa tilmaantayoo waman yaqtul mumina khaطa'an fataxriiru taxriiru raqabatin mu'minatin wadiyat musallamat ilaa ahlihi maktab dadkiisii iyo qaraabadiisii la siinayo qaybtan khaaa ah waxaa ka mid a wax badan oo ka mida dadka ku dhimanaya dagaalada meelo badan ka socda ay soomaaliya ka mid tahay madfaca la tuuray ee meeshii gara maray ee dadaan loo wadin ku dhacay qatli khaoo diyo ka waajibtiy kafaaro ka waajibta wey adaa tuuray ninkan aad ku waday wuxuu dooniba isagu ha noqdee waa garab marayoo inta uu duuflaalay bureero degan oo abriyaha ku dhacay magtooda adaa lagaa rabaa ninkii ugaa dhagamay ee xabadiisii garab martay ee nin dariiq socdo ku dhacdayba xaqladhi inuu toogto way u banaanayd sooma inuu ugaarsadoo toogto laakiin markay garab martay qofkay ku dhacday in la dilo aanay bannaanayn magtiisii baa laga rabaa ninkii intuu meeshaa tuuray madfucu garab maray dad abriye oo meel iska jooga ku dhacay de sharcan magtoodii baa lagu leeyahay waa khata qawadan iyo qisaasan maho camdan ma aha laakiin khaaan wey saas darteed falaa qawada calayhi qisaas laguma laha bal tajibu calayhi waxaa ku waajibaysa diyatun mag wa diyatun musallamatun ilaa ahli kafaarada waa laga rabaa uu qoor xoreeyo hadduu waayana oo laba bilood soomo waa laga doonayaa haddaba saa darteed kafaaradii diyadii lagaa rabay mukhafafatun waa la fududeeyey waxaa looga jeedaa gadaal bay noogu iman doontaaye saddex saddexdaba saddexdii tii hore lagu adkeeyey saddexdaba tani waa ka duwantah geela qaybihiisi iyo da-diisu waa shan qaybood meeshii halkii hore saddex uu ahaa kan shan baa laga dhigi shan meelood oo min labaatana weeye waana inoo iman doontaayo laba jiraa ku jira afartameeyo laba jiraa ku jira oo labood iyo dhadig bay isugu jiraan laba jirna de waa xilliga la yidhahda geela geel laba jir soo wada maryo dhogortii horee badnayd ee quruxda badnayd ee caanuhuna ay ka rifantay tii uu daaqsinta la qabsadee yaryaraydee quruxsanaydna aanay soo bixin oo wada rifrifan yahay wey oo ninkaan aqoonin haddii la siiya aanu qaadan midna waa laga fudeeyey labaadoo calal caaqilati tolkay ku waajibaysaa wey midda saddexaadna waa loo mu muajalatun fii alaai siniina saddex sano baa saddex meelood meel saddex meelood meel saddex meelood meel sanad bal loo bixino qaaraankeedu saddex sanuu socon masalada inay caaqilada ku waajibaysaa nabigaa xukumay calayhi salaatu wasalaam waxaa lamidaba yidhaahdaan oo dhinacaa kala mid ah shibul inoo iman doona baa dhinaca caaqilada in lagu waajibiye kamida xilligii nabiga cala salaam nin baa labadiisii xaas inta ay isku masayreen bay isku fakadeen mid baa tib iyo dhig iyo waxay wadatay garan maaye ul ay wadatay bay tii kaloo uur uurle ku halgaadoo ku tuurtay islaantii waa dhimatay ilmihiina waa la dhintay ilmihii magtiisiina waa la rabaa baa la yidhi islaantii magteediina waa la rabaa laakiin gabadhii wax dishay tolkeed maadaama waxan badanaa aan loo dhimanin baa tolkeed caaqilada nabigu ku xukumay calayhi salaatu wasalaam ilmihii yaraana mag baa laga bixin markii la yidhi baa ninkii soo istaago wuxuu rasuulka ilaahayow sidee baan uga magbixiyaa ilmo aan hadal iyo qaylad midna samaynin kaasoo kale iyaba dhaqanka iyaga hadur buu ahaan jiray waxaan dhalanin oon waxba hadlin oon dhaqdhaqaaqin oon naf ku soo bixin waxaasoo kaleeto hadur baa laga dhigi jiray markuu yidhi nabi wuxuu ku hi asajcun ka sajci lkuhaani nimankii faalalowga ahaa ee afarayda shaydaanku u meeriyey ku lamaanayn jiray warkoodii iyo eray iyo hal isla beegsigoodii baad iila timid sow maaha taasuu nabigu xukumay calayh isalaatu wasalaam qisadan oo qisada saxiin ku taallo wey haddaba qisadu caaqiladay ku waajibtay xigtada iyo tolka waxaa la yidhi tolka maxaa loogu waajibiyey ninkii waxgeystayna waa joogaa halkaasi waa halka ay ka banaanaatay qaaraanka tolka qofka qaladka waxgeystay in lala qaybsan karo waxay yidhahdeen laba labadaba way sheegaan waxa sharcigu tixgeliyey marka koowaad waxay yidhahdeen ninkani culayska soo hoyday waxuu u kasoo ku talagalay ma aha arrimahaas inay dhacaanna way badan tahay waxa uusan musiibada qofka ku timid ase aanu ku talagelin garab iyo hiil buu mudan yahay marka koobaad marka labaadi ninkani reerka uu ka dhashay hiil iyo garab iyo gargaar bay isu yihiin haddii gargaar iyo garab la ahaa wuxuuna ku talagelinna u yimid cidda gargaar iyo garabka koobaad nasab iyo dhalasho laysugu gargaaro baa ugu xoog badan curfiga iyo dhaqanka dadka iyo dabiicada bashariga maadaama isaguba uu gurman lahaa iyana waa inay usoo gurmadaan iyanayna usoo gurmadaan oy garab siiyaan buu xaq ugu leeyahay fuqahada shaaficiyadu masaladaa waxoogay waxay fuqahada kale kaga yarshaadoobeen isagii wax dilay markay dhaheen wax laguma leh oo caaqilada isagu kuma jiro ninkii wax geystayba waxba la weydiin maaye tolkaa unbaa qaaraanka laga qaadi wasawaabu waxaa weeye fuqahada kale sida ay qabaano isaguna waa ka mid tolkaa qaalaanka bixinaya ee qaalmaha lagu kala qorayo buu ka mid yahay saa darteed soomaalidu dhaqankooda intaan ka garanayo tolkaa la qaybiyaa si loo sii kala jifaysan yahay baa culayska loo kala badsadaa tobanka hore ee ugu waaweyn ee rafisada meelaha qaarkood laga yihaahdo jifada hoosaa bixisa kadib baa kor loo sii socdaa ilaa waxa maqdheerta la yidhaahdo talweynaha guud ay bixiyaan soo saa mahayn maqdheerta waa qaalmaha yaryarka ah ee loo uruurinaya calaa kulli xaal masaladaasi asal sharci ay leedahay mu-ajalatun fii alaai siniinana culimmada in badan baa soo guurisay inay ijmaac iyo itifaaq tahay in saddex sano lagu bixinayo walow qaarkood ay sheegayaan inaad faar la wariyey shan ha laga dhigo culimmada qaarkood laakiin saddex sano ka yar wax yidhi ma jiro cumar baana xukumay fa kaanat ijmaacan bay yidhaahdeen wixii intaa faahfaahinta diyada ka badan fasal soo socday ku iman doontaa wa camdulkhaa'i gafka ka maga ah ee isku jirka dhinacna gafka ka ah iyo qaladka ku talagalka aan ahayn dhinacna ulakac iyo kasta ka ah an yaqsida darbahu dhufashadiisa waa inuu ula qasdo bimaa laa yaqtulu waxaan dilaynin haaliban sida badan oo fayamuuta uu dhinto marka qofkii waad ku dhufatay ku dhufashadana waad ku talagashay laakiin badanaa wax loo dhinta ma ahane qadarun bay waafaqdayoo qalab qofkii waaba dhintayba fawakazahu muusa faqadaa calayhi de marka hal feeruu ku dhuftayoo qalab waaba dhintay ninkii hadin hadda intii la isfeedo oo daankiiyo gowsku jabo oo ilka daataan unbaa afku dhiigle ninka iska dhaqaaqaa sooma sida haalibka ulbaad ku dhufatay macalinkiibaa ardadii garaacay ilmihii ushuu ku dhuftay waa galgashayo waxuu ku dhuftayna hangool weyn maahane waa ushii ardada lagu garaaci jiray ama dheg buu maroojiyey waa u dhintayba nabarkiiba u dhintayba xanuunkii waxyaabaha saas oo kaleeta ah ama waalid baa ilmihiisii saa u garaacay ama nin dembi galay baa lasoo qabtayoo kan tuugta innaga aan dilla ma aha waxoogay waa la yar edbiyoo tacsiiray tii qalaf waaba dhintayba ama qofaa intaad meel u gashay bal waxaad kaga dhigtay naxdin meehee nafka qaad wey waad ka nixisoo wadnaha istaagayba sag arrimaha saas oo kaleeta bimaa laa yaqtulu waad ugu talagashay waxaan inaad samayso laakiin wax badanaa loo dhinta ma aha saa darteed waxaan ka soo qaadaynaa qofkan dil maba aadan islahayn adugu falaa qawada qisaas calayhi dushiisa maaha taa khaطaii bay kala mid tahayoo de qofku qofka dil ma lahayn dilkuna ulakac saafiya maaha saa darteed qisaas laguma laha gabadhii gabadha tuurtay aan hadda soo sheegnay iyadii iyo ilmahaba dhinteenna nabigu mag buu xukumayee usha waad ku tuurto waad ugu talagashay ma dhihin sababtaa u laysku soo halgaado laysku soo tuuray badanaa looma dhinto <coughs> bal tajibu waxaa waajibaysa diyatun mag muqalladatun la adkeeyey cala alcaaqilati tolkay ku waajibaysaa mu-ajalatun waxaana lagu mudaynayaa fii alaai siniina saddex sano magta laba dhinacna waa laga fududeeyey dhinacna waa laga adkeeyey dhinaca laga adkeeyey geelu waa afartan riman iyo soddon afar jir iyo soddon saddex jir wey geela nooca la bixinayo waa noocii qaaliga ahaa ee ninkii qofkii kas loo dilay ee magta lagu cafiyey qofkii qisaasta laga daayey wixii laga qaadi lahaa wey waayo shibu camdi weyo ulakac baad ugu dhufatay baa meesha taal dhinaca labada dhinac ee kalena cala alcaaqidati tolkay ku waajibaysaayo nabiguga calasa gabadhiisaa waxu dishayba tolkeed buu ku waajibiyey muajalatun fii alaai siniina saddex sanaana loo mudayno waa sida ibnu qudaama muqniga ku leeyahay la aclamu fi annahaa tajibu muajalatan khilaafan bayna ahli اlcilmi ahlulcilmiga wax isku khilaafay masaladaas maanan arag buu yidhi cumar iyo caliy ibni cabaasna waa laga wariyey radia allahu tacaala canhum ardaahum haddaba labada dambana waxay ka shabahdaa diyadii khata iyo gafka ahayd iyo qisaas la-aanta nooca magta la bixinaya inuu geeli qaaliga ahaa yahayna muqalladay ka shabahdayo diyadii muqallada weyo tii kaskay ka shabahday maadaama kas iyo kama isgalay ay tahay dhinacna kama ah la raaciye axkaamtii dhinacna kaska axkaamtii la raaciyey sharaa'iu wujuubi اlqisaasi qisaastu markay waajibayso shuruuda la doonayaay arbacatun afar wey waxaan ku noqonay masaladii koobaad ee qofkii kas iyo ulakac u dila qisaas baa ku waajibaysana la yidhi labada qof ee markuu qaatil iyo maqtuul ay noqdaan la isaga qisaasayo waa in shuruudan la helaa shardiga koowaad iyo labaad an yakuuna alqaatilu waa inuu yahay qofka wax dilay ee la qisaasayo baaliqan qof qaangaara ah, caaqilan wax kala garanaya hadduu ilmo sabi oon qaangaarin yahay ama qof majnuun ahoo waalan uu yahay mukalafba ma ahan oo wax qisaasihii kuma waajibto waana xadiidkii caaisha iyo cali iyo abi qataada alansaari iyo kayrkoodan marar badan soo marnay rufica alqalamu can alaaثatin can الsabiyi xataa yaxtalim wاlmajnuuni xataa yacqil ay ka mid ahayd weye saddex ilaahay waxba uma qoro wax dembi ana looma qabto ilmaha sabiga ilaa uu qaan gaaro iyo qofka waalan ilaa uu wax kala garto oo miyirsado masalada shardiga saddexaadna waxaa weeye wa anlaa yakuuna waa in aanu ahayn waalidan mid dhalay lilmaqtuuli kan la dilay ilmuhu dhalay dilay waxaan la dilay qofka qaatilkiihi waa inaanu waalidu ahayn ilmaha uu dilay oo qof ilmihiisii dilay waa inuusan ahayn ama aabba ha noqdo ama hooyo ha noqdo ama awow ha noqdo ama ayeeye ha noqoto haddii usuushu ay wax dilaan oy faracoodii dilaan loogama qisaaso arrintaana nabigay ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam oo axaadiista jamcu min asaxaabati ah wey mid dee baan soo tilmaano cumar qataadata mudlaji waa kii uu ku lahaa haddii aanan maqal nabigu yihi sala اllahu calayhi wasalam laa yuqaadu lwaalidu min waladihi madaxaan ku geyn lahaa waalidka ilmihiisa looma dilo sidoo kale sunanka waxaa ku sugan min xadiidi camr bn اcaas oo riwaayadkii camru shaacibin can abihi can jaddihi baa wuxuu leeyahay nabigu sidoo kale uu ka warinayaa waxaa kaloo ku sugan tahay min xadiidi ibni cabbaasin radia allahu tacaala canhumaa wa ardaahumaa inuu yihi nabigu wuxuu yihi xuduudda masaajidda laguma ogo waalidkuna ilmihiisa looma diro xikmad iyo sababtu qaarkood waxay ku celeeyeen laba arrimood arrinta koowaad waxay yidhaahdeen waalidku wuxuu sabab u ahaa joogitaanka iyo jiritaanka ilmaha inuu ifkiiyo adduunka yimaado ma habboona in ilmuhu uu sabab u noqdo in waalidkii isaga sababta u ahaa imaatinka ifkiiyo adduunka uu yimid in isagu uu sabab u noqday ifka iyo dunida inuu ka tago oo loo dilo marka labaad waxay yidhaahdeen camdiga urakaska loo dilay badanaa waalidka ixtimaalka dhinaciisu daciif weeyo ilmaha waalidku shafaqada iyo raxmadda iyo naxariista ku jirta oo sida qaalibka ah baa loo tala saartay inuusan kollaba kasu dilaynin naadirkana laa xukma lahu halkaasay raaciyeen shardiga afraadi wa anlaa yakuuna waa inuunan ahayn almaqtuulu kan la dilay anqaso ku ka hooseeyo ka liita min alqaatili ka dilay bikufrin gaalnimo iyo diin xumo aw riqin ama addoonnimo wuxuu leeyahay qofka muslimkii hadduu qaatil yahay waxaa la dilayna gaal yahay nooco dooniba gaalkaasi ha noqdee looma dili karo qofka muslimka a muslim baa loo dili karaa bishuruudihi noo iman doonta inshaa allahu tacaala arrintaana nabiga ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam oo qisada xadiidkii dheeraa ee cali almu'minuuna tatakaafa'u dimaa'uhum wayascaa bidimmatihim adnaahum markii uu lahaa waa kuwaa ki yidhi alaa laa yuqtalu muslimun bikaafirin nin muslima gaal dartii looma dili karo tacsiir waa lagu samayn karaa gaalku hadduu dimi yahay ama mucaahid yahay ama musta'min yahay oo la ammaan geliyey tacsiir iyo xabsi iyo waxyaabaha qaarkood waa furan yihiin laakiin qof muslimihii gaal in loo dila dartii diinta kuma bannaana haddase wax badan baa jiroo dhacaya saas darteed qofku haddii uu muslim yahay wixii kalee tacsiira hala mariyee lama dili karo sababtoo ah gaal buu dilay dalka deganaa ama diblomaasi ahaa ama dalxiis ku yimid ama wax kalaba ha noqotee laa yuqtalu muslimun bikaafirin wey qof muslima looma dili kara nin gaala darti sababtoo a ah diin ahaan buu ka hooseeyaayo islaamka iyo iimaanku waa sharaf ka sarreeya kufriga iyo ilaahay kayrkii oo ilaah laga dhigto oo la caabudo arrinta labaad ee shardiga ugu dambeeya anlaa yakuuna almaqtuulu anqasa min alqaatili biriqin addoonnimo wey oo qaatilku hadduu nin xor a yahay maqtuulka la dilayna uu addoon yahay looga qisaasi maayo oo ninka xortiihi wuu ka sarreeyaa addoonka arrintaasi wujuuh badan bay fuqahadu ku taxliiliyeen oo istidlaal uga raadiyeen weji koowaad waxay yidhaahdeen daahirka qur-aanka mafhuumka aayadda qowluhu tacaalaa kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla alxuru bilxuri ninka xortaa nin xoraa loo dilaa waalcabdu bilcabdi addoonna addoon baa loo dilaa halka waxaan ka garannay bay yidhaahdeen addoon addoon baa loo dilaa xorna xor baa loo dilaa inaan xorka loo diraynin addoon dartii halkaa aayadda waan ka fahanay bay yidhaahdeen haddii la yidhi qowluhu tacaalaa wa katabnaa calayhim fiiha anna nafsa binafsi naf naf loo diray baa la yidhi addoonkuna waa naf xortuna waa naf aayaddaas ma soo gelayo waxay dhaheen aayaddaasi way itlaaqday tanina qayd bay raaciso nafta nafta loo dilayo oo alxuru bilxuri bay yidhahdeen waxay ku labeeyeen ay ku adkeeyeen weji labaadoo ay leeyihiin ninka addoonka looga qisaasi maayo bidaliil qisadii xilligii nabiga dhacday sala allahu calayhi waaalihi wasalam oo nin zambac la dhihi jiray baa addoonkiis ah buuxiniyaha iyo xubinta tarankaba ka gooyey intuu uga shakiyey xaafadda agagaarkeeda inuu si xun u marmaray ninkii oo cabaadaya oo qayliyaa nabiga u yimid nabigu ninkii xor baa tahay buu ku yidhi isagii laakiin ugama qisaasin xadiidkan abu daawuud ibnu maajah baa wariyayoo sheekh naasir waa xadiid xasan ah buu leeyahay waxay idhaahdeen sowma aragti ninkan mamluugiisii loogama qisaasin fadalla calaa ana alxura laa yuqtasu lahu min alcabdi waxaa saddexaad bay yidhaahdeen ay u cuskadeen axaadiid badanoo waxaa tilmaamaysa jirta in nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam nin adoon niman addoommadoodii garaacaya kii addoonta garaacayay kii addoonka garaacayay allaahu aqdaru calayka minhu yowma alqiyaamati uu lahaa lama hayay dhaheen qisa waaxida oo nabigu ah looga qisaaso uga qisaasay waxay yidhaahdeen intaa waxaa dheer annadaru saxiix qofka xortiihi haddii la dilo qisaas baa ka waajibta ama diya ka waajibta axkaamtiisuna axkaamul axraari iyo insaan aadamo wey addoonka haddii la dilo qiima ka waajiba waana ashbahu bilmaali min qof maal qof insaana ah, maal ha looga qisaaso meesha kuma jirtay wailaa masaladu waxay keeni addoonka ashbahu bilmaali haddii la yidhi waxay keenaysaa hadhow ninkii neef loo adilana ha loo dilo ninkii neef kale dilana ha loo dilo de maal waa maale baabkaasuu raacsan yahay sida baqiyatulamwaaniba aan loogu qisaasaynin loogu dilaynin bakanna loogu qisaasaynin halkaana way mariyeen aahaar cumar iyo laga wariyeyo laa yuqaadu mamluuku min maalikihina waa daliishadeen asaaliibdeedana uu dacfi ku jiro waxay yidhaahdeen dhammaan axaadiidta ku soo aroortay in addoon la dilay laysu dilayana waxba kama asixin man qatala cabdahu qatalnaahu waa daciifin addoonkiisa ninkii dila waa dilaynaa oo ninka addoonkiisa xiniyaha ka bixiyana xiniyahan ka bixinaynaa ma asixin bay yihahdeen sidaasayna jamaahiiru ahlilcilmi ay qabaan baabkaa riqiga iyo indhaha taagaysaa waa idin arkaaye insha allahu kitaabuuljihaad baa soo socdo intaa ka badan baan kaga hadli doonaa adduunka hadda buu ka jiraa wa tuqtalu jamaacatu kooxdii waa la dilayaa bilwaaxidi hal mida hadday dilaan waa loo dilaya aayaddu waxay yidhaahdeen cumuumka alxuru bilxuri markay tiri xorku hal qof inuu yahay jinsi bay sheegtaye fardi iyo inayn iyo alaaa wax wada dishay mayna kala qaadin marka labaad waxay yidhaahdeen xilligii cumar bay dhacday uuna fuliyey walaa yuclamu lahu mukhaalifu min asaxaabati waana qisadii imaam bukhaari fii صaxiixii uu ku wariyey min qowli bni cumara radi allahu canhuma waardaahuma oo ibnu cumar waata uu leeyahay wiil nin baa wiilkiisii dilay ba nin baa wiil baa la dilay hiilatan si tuugaa ah lagu dilay yaman baa inay arrintaa ka dhacday arrintii haddii la dabagalay dadka waxaa lasoo qabtay cumar baa loo yimid wuxuu yihi wadalaaya waaan low ishtaraka fii qatlihi ahlu sancaa laqataltuhum jamiica magaalada sanca dadka degan oo dhan hadday ku heshiin lahaayeen ay wada dili lahaayeen mid maana ka reebeenoo nag baan ka dhigi lahaa buy waxayna dhaheen xikmadda qur-aanku qisaasta u jideeyey baa taqtadii daalika keenaysa ilaahay sooma dhihin walakum fi lqisaasi xayaatun nolol baa idinku jirto ninkii markii in la dili uu ogaado dilka uu ka warwareegi saasay dadku ku wada noolaanayaan haddii la ogaaday dhaheen laba iyo saddex markaan ku dilla layna dili maayo nin kastaba laba iyo saddex unbaa isu kaxaysan warmagtana waa qaybsanaynaa aynu kan isdhaafinay dhahayaan saddex saddex iyo afar afarunbaa qofba qoorta loo goy walaku filqisaasi xayaatuntiibaaba xikmadeedii meesha la waayo oo ka bixi saynan uga bixinoo dilka lagu dhiiranin kun iyo kow wixii uula ka sooxu dila wa tuqtalu bilwaaxidi wey hal nin bay dileen koox iyagoo ah waa la wada layn wa kullu laba qof oo kasta oo jalal qisaasu qisaasuu dhex maray oo shuruudii laga helay baynahumaa labadooda fi nafsi naf la gooyey yajrii baynahumaa dhexdoodana waa laysu qisaasi fi laraafi xubnaha haddii gacan la isgooyi haddii lug la isgooyi haddii dheg la isjare iyadana waa loo qisaasay intuu ka gooyey unbaa isna looga goyn labadii laysu ysu dili lahaa xubnahoodana waa laysu jarinay wa sharaa'iu wujuubi اlqisaas shuruudaha ku xihan inay qisaas waajibto fi laraafi xubnaha aan nafta ahayn bacda sharaa'iti اlmadkuurati shantii afartii shardi ee lasoo sheegay kadib inaani laba kaloo dheeraad ay wadataa laba kale wey horta afartii hore waa shardi oo si guud xukmulqisaas oo guud bay shardi u ahayd laakiin xubnaha qaar hadday noqoto laba kala ku darso midka koowaad ishtiraaku fi lismi magac labada xubine laysu jaraya waa inay wadaagaan alkhaasi aw gaarka ah tusaale ahaan alyumnaa midigta bilyumnaa midig baa loo goy walyusraa bidixdana bilyusraa baa loo goy lug hadday tahay lug baa loo goy dheg hadday tahay dheg baa loo goy ilaahay souma dhihin waljuruuxa qisaasun nabarada kale waxyeelada nafta ka sokaysana waa laysu qisaasi saa darteed haddaad nin soo qabatood gacan ka goysa dembi la-aan maxkamadda sharcigaadna adna gacantiiunbay kaa goyn tiisii meeshay martay unbay taadu mari isagu hadduusan diyo uga xilanin shardiga labaadi waa an laa yakuuna waa inuunan ahayn biaxadi darafayni labada daraf midkood shalalun qalal iyo manfaca la-aan waa inani ku jirin gaar ahaanta la gooyey ee janaayadu ku dhacday sababtoo ah haddii ta la gooyey ay naaqisa tahay ta kale waxgoysayna ay taamo oo manfacadeedii kaamila tahay tasaawi iyo sinaanshaaan jirin sidii nafta tasaawiga iyo sinaanshaha loogu shardinayay baa xubnihiina sinaansho loo shardin laakiin haddii gacanta la gooyeyba ay qaali tahay ta waxgoysayna ay gacantaadii midig gacan qallashay oo ingegan ay tahay ama naafo oo curyaana ay tahay waa la goyn karaa sida addoonkuba hadduu qaatil wax dilay noqdo qof xora dilo qoorta loogu jari haddaba saa darteed kii naaqiska ahaa hadduu janaayada geysto waa la qisaasan karaa waa la goyn karaa laakiin hadduu kii kaamilka ahaa ee ziyaadada dheeraadka a ah watay wax geysto qaybtiisii ziyaadad ahayd wax u dhigma ma jiro loo gooyo ama loo dilo saa darteed wa allaa yakuuna waa inuunan ahayn biaxadi arafayni labada xubnood ee laysu jaraya midkood shalalun ingeyg iyo qalal iyo curyaannimo waa inaanay lahayn gaar ahaan talagooye waa inaanay curyaan ahayn saasaa madhabka calo saxiixi ah waayo tamaaulkii isla ekaanshihii mid caafimaad qabta ma loo goyn karaa waxay goysay mid